liأhlihi qofka idinkugu kayrka badan waa qofka eelkiisa u kayrka badan caruurtiisa xaaskiisa iyo dadka ku hoos nool waana khayrukum liahlihi wastashkala bacduhum dadka gabal ayaa ishkaal ka keeneen min alxadiidi xadiidkan alkhayriyata khayriyada khayriyada almadkuurata lagu sheegay fiihi xadiidkan qaara waxay yidhahdeen siday ku dhici kartaa inuu noqonayo qofka dadka ugu khayr badan qofka ehelkiisa u khayr badan caruurtiisa u khayrka badan xaaskiisa u khayr badan dadka ku hoos nool u khayr badan say ku dhacayda inuu noqdo si guudna midka dadka u khayr badan qaabkay ku dhici kartaa wastashkala bacduhum gobolkood ishkaal ayay ka keeneen min alxadiidi xadiidka alkhayriyata khayriyada almadkuurata lagu sheegay fiihi faqaala sindiyu shiika layraa sindi ayaa wuxuu ku yidhi fii xaashiyatihi xaashiyadiisa uu sunanka ku leeyahay wuxuu yidhi wayaxtamilu xadiisku wuxuu aqbalaa ana almutasifa qofka ku sifooba bihi bixusni اlkhuluq qofka wanaagga kula dhaqma ehelkiisa oo amarkaas nabiga qaato salى اllahu calayh wasalam yuwafaqu waxaa la waafajinaa lisaa'iri الsaalixaati acmaasha wan wanaagsan intii kale waxay yidhahdaan culummada muslimiintu ina min xusni اlxasanati alxasanata bacdaha wa min shu'mi sayi'ati asayi'ata bacdaha sideedaba waxaa la yidhaahdaa waxaa ka mid ah daacada wanaaggeeda qofku markuu daaco sameeyo haddii daacadaas ilaahay aqbalo oo uu si saxa ah inta u sameeya ilaahay ka aqbalo wanaaggeeda waxaa ka mid a ah daaco kaloo ka dambayda alla ku hanuuniya qofka marka uu daaco sameeyo oo daacadaas ay noqoto mid ilaahay aqbalay waxaa wanaagga daacada ka mid a ah mid kaloo ka dambayda alla ku hanuuniya wa min shumi sayi'ati sayi'ata bacdaha dunuubtana dararkeeda iyo dhibaatadeeda waxaa ka mid a qofku markuu dembi ku dhaco hadduusan isla markii isla gaarin oo usan markii ka toobad keenin dembi ka dambeeyuu ku ridaa mid kaasuna mid dambuu ku ridaa ilaa qalbigu madoobaado marka dambe oo uusan khayrkaba khayr u arag shartana shar u arag ee qunful ilaahay ku xidho qalbigiisa si uu naarta u sugto marka waxay yidhahdeen culummadu qofku markuu xadiiska nabiga qaato sala allahu calayh wasalam oo uu ehelkiisa wanaag kula dhaqmo oo waxa weyn caruurtiisa xaaskiisa dadka ku hoos nool weji furfurnaan dabeecad wanaag sabar uu qaladkooda u dulqaato uu roonaasho carabka uga roon yahay gacanta uga roon yahay markuu ku dhaqmo ilaahi weyna acmaashii kaloo saalixaadkeeda dhammaan u fududayna ilaahay baa waafajinaya ku dhaqmidaas uu xadiiska nabiga ku dhaqmay aa ilaahay u furaya subxaanahu wa tacaala markaasuu wuxuu noqonayaa daacaadkaoo dhan qofka dadka ugu khayr badanu noqonaya si guud saasuu noqonaya wuu yidhi sindii wayaxtamilu xadiidku wuxuu aqbalaa ana almutasifa qofka ku sifooba bihi bixusni اlkhuluq yuwafaqu waa la waafajinaa lisaa'iri saalixaati acmaasha saalixaadka ah intoodii kalaa la waafajinaa xataa yasiira ilaa uu ahaado khayiran mid khayr badan cala aliطlaaqi si sii daysan markaas wuxuu noqonaa si guud qof dadka ugu khayr badan ku dhaqmidii koowaad oo uu xadiiskaas ku dhaqmaya waxaa ka dhalanayda ilaahay daacaadkii kale inuu u furo markaasu wuxuu noqonaa qofka dadka ugu kayrka badan xataa yasiira ilaa uu noqdo khayiran mid kayr badan cala lidlaaqi si sii daysan wallaahu aclam haadaa macnahaasu min xayu tafsiiru waa xadiidka tafsiirkiisa tafsiirka alcaamu ee guud lilkhayriyati khayriyadana la fasiro qaabka qofku ku noqonayo mid dadka ugu sarreeya derajada khayrka tafsiirka guud waa midkaas haadaa kan min xayثu tafsiiru waa xagga tafsiirka tafsiirka alcaamu guud oo lilkhayriyati khayryada la fasiro wa amaa tafsiiru tafsiir tafsiirka oo la faahfaahiyo lahaa khayryada la fasiro waa kan soo socda si fiican haddii loo faahfaahiyo wa amaa tafsiiru tafsiir tafsiirka haddii la faahfaahiyo lahaa khayriyada oo nabigu yidhi salى اllahu calayhi wasalam waxaa dhammaan idinkugu khayr badan ninka ehelkiisa u kayrka badan faqad qaala shawkaniyu alqaadi shawkani wuxuu ku yidhi kitaabkiisa fii nayl اawطaar mujaladka lixaad safxada saddex boqol iyo lixdan fii daalika xadiidkan tambiihun baraarujin ayaa ku sugan calىa aclى الnaasi dadka qofka ugu sareeyaa nabigu baraarujiyey rudbatan xagga derajada fi lkhayri khayrka qofka derajada khayrka ugu sareeya dadka aa xadiidka nabi maxamed ku baraarujiyey salى اlahu alيه waslm fii daalika xadiidkaas tanbiihu baraarujin ayaa ku sugan calىa aclى الnaasi dadka qofka ugu sareeya laysku baraarujiyo rudbatan xagga derajada fi khayrkana ugu sareeya wa axaqihim iyo dadka qofka ugu mudan bilitisaafi inuu ku sifoobo bihi khayrka khayr inuu ku sifoobo qofka ugu mudan huwa qofka ugu mudan kayrka man qof weeye kaana ahaada khayra naasi dadka kan ugu khayr badan liahli ehelkiisa xaaskiisa caruurtiisa dadka ku hoos nool qofka ugu kayrka badan ee carabka uga roon ee gacanta uga roon ee wejiga uga roon ee u furfuran ee u dulqaata qofkaas waa qofka khayriyada guud iyo daacaadkao dhan ugu saremaraya ilaahay baa inta kale u furaya markuu tan ku dhaqmo huwa qofka dad ugu sareeya man qof weeye kaana ahaaday khayra naasi dadka kan u khayr badan liahli ehelkiisa maxaa yeelay fa ina alahla ehelku humul axiqaa'u waa dadka ugu mudan bilbishri weji furfurnaanta inaad weji furfuran kula dhaqanto wejigaaga u furfurto dabeecadaada u furfurto farxad u muujido waa dadka ugu xaqnimo badan oo kuule xaq faina alahla ehelka humulaxiqaa'u waa dadka ugu mudan bilbishri weji furfurnaanta wa xusnu lkhuluqi wa xusni lkhuluqi iyo dhaqan wanaagga iyo wa xusni lkhuluqi dhaqan wanaagga iyo walixsaani inaad wanaag u samaydo wاlإxsaani samafal oo aad wanaag u samaydo wa jalbi nafci waxtar inaad u soo jiido oo aad wax tarto wa dafci dari wa dafci duri dhibaatada inaad ka celido waa dadka ugu xaqnimo badan faidaa kaana rajulu qofku markuu noqdo kadaalika sidaas sidaas markuu noqdo oo xaaskiisa caruurtiisa dadka ku hoos nool markuu arko weji furfurnaan dabeecad wanaag samafal u roonaasho wanaag kasta oo uu heli karo inuu usoo jiido dhibaato kasta inuu ka dafciyo uu awoodo markuu nuucaas noqdo ninku fa huwa ninkaasu khayru naas waa dadka kan ugu khayr badan wa in kaana laakiin ninku hadduu noqdo cala alcagsi arrinkaas arrinka ka soo horjeeda wa in kaana qofku hadduu noqdo cala alcagsi midka ka soo horjeeda min daalika sifadaas lasoo sheegay fa huwa ninkaasu filjaanibi laakhari dhanka kaluu ku sugnaana oo waa maxay min ashari xagga balaayada waa sharu naas ah, ninka xaaskiisa markuu tago wejiga kaduudaya carada badan waxa weeyaan ay ka cabsanayaan baahidooda aysan u sheegan karin dantooda aysan u sheegan karin wax yar hadday halleeyaan ay isleeyihin halkaa laga galaa waa ninka ugu shar badan ragga ah, ragoo dhan ninka u shar badan wey so uma jeedid laa khayra fiih ah, in badan ha tukado in badan ha wardiyo in badan qur-aanka ha akriyo waa sharu naas waa dadka kan ugu shar badan in laga cabsanayo la naxayo marka loo jeeda laleey warreer waa soo socda muxuu dhihi doonaa ma waxbuu dila ma qayli doonaa muxuu samayn doonaa hadduu soo socdo qof laleeyahay wain kaana ninku hadduu ahaado cala alcagsi arrinkaas arrinka ka soo horjeeda wain kaana ninku hadduu noqdo cala alcagsi midka ka soo horjeeda min daalika wanaaggaas la soo sheegay fahuwa ninkaasu filjaanibi alaaakhari dhanka kaluu ku sugan yahay oo min ashari shartaa wa kaiiran maa in badan yaqacu nnaasu dadku waa ku dhacaan fii haadihi alwardati dabinkaas dadka badankoodu dabinkaasay ku dhacaan oo ah xaaskiisii caruurtiisii inuu weji macbuus yahay oo waxa weyn shar badan yahay oo ay ka cabsadaan dadka kalena uu farxaan u yahay waa dadka badankoodu ku wa kaiira ma in badan yaqacu naasu dadku waa ku dhacaan fii hadi lwardati dabinkaas fatara rajulan inaad arkee idaa laqiya markuu la kulmo ahlahu xaaskiisii iyo carruurtiisii kaana wuxuu noqonaa aswa annaasi dadka kan ugu xun akhlaaqan xagga dhaqanka wa ashaxahum dadka kan ugu bakiilsan kelimad wanaagsan uma quuro dhaqaalo uma quuro naxariis uma quuro waa dadka kan ugu xun uguna bakiilsan markuu xaaskiisii eelkiisa la kulmo fatara rajula ninaad arke idaa laqiya marka uu la kulmo ahlahu ehelkiisa kaana wuxuu ahaana aswa annaasi dadka kan ugu xun akhlaaqan xagga dhaqanka wa shaxahum dadka kan ugu bakiilsan nafsan xagga nafsadda wa aqalahum kan ugu yar khayran khayrka waidaa laqiya markuu la kulmo hayra alahli ehelkiisa dadkaan ahayn oo min alajaanibi ajaanibtaa laanad waa jilcee cariikatu dabicadiisa dabicadiisa dhan waa isbedele weji furfunaanta farxaannimada deeqsinimada waxa weeyaan waaba la yaaba maba ahan waidaa laqiya markuu la kulmo hayra alahli ehelkiisa dadka aan ahayn oo min alajaanibi ajaanibta ah laanad waxaa jilcayda carikatu dabeecadiisa wanbasadad waa furfurmaydaaho waa kala fidaydaa akhlaaquhu akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa dhan waa furfurmeho waa fidee wajaadad nafsuhu naftiisuna wanaagay bixine naftiisuna wanaagga ayay bixineho inay wax bixido waa awooddaa naftiisu wambasaad waa fidsamayda akhlaaqhu dhaqankiisa wajaadad way wax bixinaydaa nafsu nafsadiisu wa kaura khayruhu kayrkiisaba badana walaa shaka waxaan shaki ku jirin anna man qofka kaana ahaada kadaalika sidaas ehelkiisa weji macbuuska ku ah baqiilka ku ah kayrka yar ay ka cabsadaan qofka noocaasa dadka kale u furfuran fa huwa qofkaasu maxruumu tawfiiqi waa qof tawfiiqdii laga qadiyey ilaahay weyne ayaa tawfiiqda ka siibay waa qofan kayr ilaahay ugu talagelin waa qof tawfiiqda laga siibtay fa huwa ninkaasu maxruumu tawfiiqi waa mid waafajintii iyo tawfiiqdii laga siibay zaa'iqun waa mid ka leexday can sawaa'i ariiqi wadada dhexbartankeedii jidkii toosnaa waa uu ka leexday midkaasu zaa'iqun waa mid ka leexday can sawaa'i dariiqi waddada toosan dhexbartankeeda nas'alullah ilaahay baan weydiisaynaa assalaamata inuu balaayadaas naga nabadgeliyo waqad hadalkii waa dhammaaday alqaadi shawkani <clears throat> markaasuu shiiku hadalkan iyo qiimihiisu noo teertay wuxuu yidhi waqad taqasadtu anugu waa u qasday naqla kalaamihi imaamkaas hadalkiisa inaan soo raro heedaa oo kan ah raximahullah ilaahay ha u naxariistee liannahu hadalkaanu nasiixatun waa nasteexo nasteexadoo haaliyatun qaali ah nasteexadaasoo minhu imaamkaas xaggiisa ka ahaatay waqad taqasadtu anugu waa u qastay yuu naqla kalaamihi imaamkaad hadalkiisa in la soo raro haadaa oo kan ah raximahullah liannahu hadalka imaamkan nasiixatun waa nasteexo nasteexadoo khaaliyatun qaali ah nasteexadaasoo minhu imaamka xaggiisa ka ahaatay lilaswaaji ragga xaasaska qabu u nasteexayna walaabaa'i aabbayaalka caruurta dhaleenu u nasteexayna aladiina kuwii u nasteexayna taxaqaqa uu ka sugnaaday min waaqici kaiirin in badan xaqiiqadooda oo minhum ayaga ka mida alkaflatu inay halmaamaan kafle ashadiidatu adag can haada macnahan aladii macnaha nabaha uu baraarujiyey calayhi macnaha man axadkii laa yandiqu aan ka hadlayn can ilhawa waa nabi moxamed sal allahu calay wasalam macnaha uu nebi moxamed baraarujiyey oo arag waxa u khayr badan ninka xayskiisa u khayr badan in badan waa halmaameen in badan waa halmaameen markaasuu shiiku wuxuu yidhi waqad taqasadtu anugu waa u qasday naqla kalaamihi imaamkan hadalkiisa in la soo raro haadaakana raximahullah liannahu hadalkaanu nasiixatun waa nasteexo nasteexadoo qaaliyatun qaali'a nasteexadoo minhu imaamka xaggiisa ka ahaatay lilaswaaji ragga xaasaska qaba u nasteexayna walaabaa'i aabbayaalkuu nasteexayna aladiina kuwii u nasteexayna taxaqaqa uu ka sugnaaday min waaqici kahiirin in badan xaqiiqadooda oo minhum ayaga ka mid ah alkaflatu halmaan halmaankaasu ashadiidatu adag can haada macnahaanay halmaameen alladii macnaha nabaha uu baraarujiyey calayhi macnaha korkiisa man axadaa baraarujiyey laa yandiqu aan ka hadlayn can ilhawa rabitaan waa nebi moxamed sala allahu calayh wasalam allah u waxyooday nabigana wbhaada macnahaas iyo tafsiirkaas wbihaadaa tafsiirkaas yazuulu waxaa ku suulaya oo ku dhammaana ishkaalu man qof ishkaalkiis istashkala ishkaal geliyey haadihi اkhayriyata khayriyada khayriyada almuطlaqata la iطlaaqay fakan badanaa tajidu intaad helaydo fakan badanaa tajidu intaad ku ogaanaydo arajula nin maca zamiilihi saaxiibkiisa fi lwadiifati shaqada ugu saaxiib ah kariiman mid deeqsi ah ladiifan naxariis badan imisaan aragna rag badan markay goobta shaqada joogaan ragga shaqaalaha la joogaan dabeecad wanaagsana furfurana dulqaad badana markay guriga tagaan qallafsana bakhiilsana kayr darana cabsi ogaa caruurta iyo dumarka markaasuu yidhi fakan badana tajidu intaad ku ogaanaydo arajula nin maca zamiilihi saaxiibkiisa la jirkiisa filwadiifati shaqada dhexdeeda ugu saaxiiba kariiman mid deeqsi ah ladiifan turid badanoo naxariis badan faidaa taxawala markuu u wareego ilaa beyti gurigiisa kaana wuxuu noqonaa bakhiilan fadan oo ad adag oo qallafsan mukhiifan oo cabsi geliya oo carruurtii dumarku ka cabsadaan maca anna axaqa naasi ayagoo dadka kan ugu xaqnimo badan biludfi turidiisa wa biri samafalkiisa ahlu ehelkiisa yihiin maca ana axaqa annaas ayadoo dadka kuwa ugu xaqnimo badan biluطfi turidiisa wa biri samafalkiisa ahlu ehelkiisa ay yihiin fa ina alaqrabiina dadka qaraabada ah owla ayaga u xaqnimo badan bilmacruufi wanaagga kana qiila sida la yidhi wahum dadka ehelkaaga axaqu ayagaa u xaqnimo badan biraxmati qofka naxariistiisa wahum ahalku axaqu ayagaa u naxariis axaqu ayagaa u xaqnimo badan biraxmati qofka naxariistiisa wa xusni siyaasatihi iyo maamul wanaaggiisa ayaga u mudan waaxaquhum ehelku ayagaa u mudnaan badan bisafri inuu dulqaato siduu dadka islaameed ee ajnabiga ugu dulqaadana hadday ku gafaan sidaas ayaga uga xaqnimo badan inuu u dulqaato u sabro markay ehelkiisa xaaskiisa caruurtiisu qaldamaan waaxaquhum ehelkaa ugu xaqnimo badan bisabri ninka dulqaadkiisa calayhim ehelkiisa uu u sabro maca iqaalati caharaatihim gafafyaalkooda isagoo u dhaafaya oo inuu markay ku gafaan oy qalad sameeyaan waa inuu iska cafiyaa maca iqaalati caaraatin caaraatku waa akhdaada iqaaladana waa la qofko qaladkiisa tira waa lagaa celsha kuu qaban maayo wey maca iqaalati caaraatihim gafafyaalkooda u dhaafid u dhaafo iyadoo la jirto wa mucaalajati akhdaa'ihim gafafyaalkoodana waa inuu ku daweeyaa bilxikmati oo qalad markay sameeyaan qaab xikmad ah raxmad ah cilmi ah waa inuu ku daweeyaa ee cunfi iyo shido iyo cabsigelin iyo cagajuglayn iyo cadaadis iyo cadaaba dumarka waa inuusan ku daweyn wa mucaalajati akhdaain gafafyaalkooda waa inuu ku daweeyaa bilxikmati xikmad walana'ati dulqaad sabar iyo dulqaad waa inuu ku daweeyaa allatii dulqaadka yastaxmiluha uu u adeegsado maca kiirihim dadka kalena dadka kale ee shaqada lale ee macaamilka adduun kala dhaxeeyo haddii arrimu timaad waa xeeladeeya waa siyaasadeeya waa qanciya waa daweeya waa u dulqaata waxaa kulli u xaqnimo badan ehelkiisa iyo xaaskiisa ayagaa uga xaqnimo badan kuwa ayaga u cabsi gelin u cagajuulaynaa u cadaaba wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed